joogsannay xadiidka aniga raqamkayga ama xadaana waasil bn cabdilacla alasadi qaala xadaana muxamed bn fudayl can xusayn bn cabdiraxmaan aلsulami can xabiib bn abi haabit alasadi can muxamed bn cali bn cabdilah bn cabaas alhaashimi can abihi aabbihi oo cali bni cabdilaahi ah can cabdilahi bni cabaas oo awowgii ah annahu saxaabiga cabdullahi bni cabaas raqada wuxuu seexday ama jiibsaday cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahi agtiisa sala allahu calayhi waalih wasalam fastayqada suubanaha baraarugay oo toosay fatasawaka waa rumayday ama waa cadayday watawada'a suubanuhu weyse qaatay wahuwa yaquulu asagoo akhrinaya aayaddantada inna fii khalqi asamaawaati waalard dhulka iyo cirka abuurkiisa waxaa ku jira wakhtilaafi leyli waannahaar iyo habeenkiiyo maalinka isbedelaya isweydaaranaya laayaatin calaamado iyo xujooyin liulil albaabi inta caqliga u saaxiibka ah fa qara'a nabigu wuxuu akhriyay haaulaa'i alaayaat aayadahaasuu akhriyay subanuu xataa khatama suurata ilaa suuradda alicimraan uu dhammeeya ayuhaladiinamtaqu llah wasbiruu wasaabiruu ya ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ilaahay suuraddu ka dhammaanaysay uma qaama nabigu waa istaagay fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday fa ataala wuxuu dheereeyey fiihimaa laba ragcadood gudahooda alqiyaami istaaggii iyo wrukuuca rukuucdii iyo wsujuuda sujuudi ayuu dheereeyey idan ictidaalkii waa dheereeye weeye maadaama ictidaalku wuxuu dheeranaya rukuucda dheeranaysa rukuucduna way dheeranaysaa maadaama qiyaamkii ka horreeyey uu dheer yahay wsujuuda sujuudii baa dheeraanay haddii ictitaalkii horreeyey baa dheeraaday uma insarafa salaaddii buu nabigu ka baxay fa naama waa jiibsaday ama waa seexday xataa nafaqa ilaa uu huurshay nabigu calayhi salaatu wasalaam uma facala daalika arrinkaasuu nabigu sameeyey alaaa maraatin saddex jeer sita rakcaatin lix ragcadood buuna sidaa ku tukaday kulla daalika intaa dhammaantii mar uu soo kaco ragcatayn buu nabigu tukadaa waa iska yarseexdaa haddana waa soo toosaa wa weyse qaataa ragcatayn buu tukadaa hadana waa seexdaa kulla daalika intaa dhammaantii yastaaku nabigu waa rumaynayay wayatawada waana weyse qaadana wayaqra'u haulaa'i alaayaat aayadihii ali cimraan u dambeeyna waa akhrinaya uma awtara nabigu wuxuu ku witriyey markii u dambaysay bialaain saddex ragcadood buu ku witriyey faadana almu'adinu aadaankaoo bilaala mu'adinka oo bilaala aadaamay fakharaja ila asalaa salaadii buu suuban u baxay calayhi salaatu wasalaam wahuwa yaquulu asagoo ku ducaysanaya allahumma ajcal fii qalbi nuuran ilaahu qalbigayga nuur geli wa fii lisaani nuuran carabkayga ilaahu nuur saar wajcal fii samcii nuuran allahu maqalkaiyo dhagaha nuur iisaar iyo khayr wajcal fii basari nuuran ilaahu araggayga nuur geli wajcal min khalfii nuuran xagga dambeeya gadaaliyo dhabarka allow nuur iga dhig wa min amaami nuuran xagga horana ilaahu nuur iga dhig wadada iyo caddee wajcal min fowqii nuuran xagga koraya madaxana ilaahu nuur iga saar wa min taxtii nuuran xagga hoosen ilaahu nuur iga dhig allahuma acطinii nuuran ilaahu nuur iyo khayr isii sidaasuu nabiga ku ducaysanayay ayuu salaadda u baxay xadiidkan marka axaadiiu hore wuxuu kaga duwan yahay riwaayadan xabiib bn abi aabit alasadi can muxamed bni caliy waad u jeedaan dhan iyo kuwa iman doonoo dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkaas salaaduu tukaday ma aysan ka badinin saddex-iyo toban ragcadood riwaayaadkoo dhanba xadiidka ibni cabbaas kii caaisha riwaayaadka khaasatan xadiid ibni cabbaas ee badnaa eenu soo maroo dhanba waxay ku dul wareegayeen ragcadihii u badnaa nebigu habeenkaa uu tukaday saddex-iyo toban bay ahaayeen ruwaadda ikhtisaariye xadiidka ma aysan ka yaraynin koob iyo toban ragcadood ma maaysan ka yaraynin koo iyo toban ragcadood xadiidkana marka laakiin waxaa ku jirood aragtaan salaaddii habeenka nabigu uu tukaday habeenku ibnu cabbaas nabigu u kurgelayay inay intaa ka yartahay waa u jeeddaan nabigaa toose calayhi salaatu wasalaam markaasuu weyse qaatay waa rumayday uu weyse qaatay aayadahaasuu akhriyey uma qaama fasallaa rakcatayni fa ataala fiiha alqiyaam laba ragcadood basuu sheegay kadibna lix ragcadood ku dara uma facala dalika alaa maraatin sita rakcaatin laba ragcadood lix u geeye imso wey sideed uma awtara bialaain saddex ku dara kooiyo toban kooiyo toban buu asagu sheegay riwaayaadka badankoodna saddexiyo toban bay ahayd nimanka ugu yarna kooiyo toban bay sheegayeen kooiyo tobankaa dhib ma lahaateene wuxuu ku daray oon riwaayad kale aysan sheegin inuu nabigu dhowr goor seexday soona toosay soo ma jeedaan takraaru اlwuduu'i ya sagaalba ragcataynka horaa ka horreeya de haddii ragcataynka hore loo tiriyo waa kooiyo toban lagu darana waa sagaal waa sax laakiin adou waa dheeraadka u daran waxaa weeye weysada nabigu soo celceliyey nabigu waa weys aatay waa seeday waa weys aatay waa tukaday waa seexday saddex goor ayuu nabigu toosa ama afar goor buu toosoo tukaday baa ku jirta waxaa kaloo ku jira ama laba ragcadood buu gooyey ama aar buu gooyey ama laba ragcadood buu gooyey ama afar buu gooyey haddii aynu ragcada hore xisaabina labada ah kooiyo toban bay noqonayaanoo laba ragcadood baa maqan haddaan laba ragcadoo hore aan ku xisaabno saddexda uu sheegay waxaa noqonayaan sagaalo saddex iyo tobanka ragcadood afar baa ka maqan xadiidka marka qolyaa sidaa u weeraray waxay leeyihiin riwaayadan xabiib bn abi haabit alasadi can muxamed bni cali bni cabdillahi bni cabaas alhaashimi can abiihi can jaddihi bni cabdillahi bni cabaasa waa shaaday yidhaahdeen rag baa weeraray hawsha iyada ah qaadi ciyaad iyo hawsha saad moodeen ma aha xadiidkuna waa maxfuud wax cilana ma qabo muslim laguma qabsan karo horta muslim laguma qabsan karo xadiidku waa min baab almutaabacaat washawaahid asal ma aha riwaayadka badnaa ee labaatankaa ah ee soo geliyey ayuu ku dhammaystiray yukhtafaru fi lmutaabacaati maa laa yukhtafaru fi lusuul baynu isku ognahay oo horta muslim daara qudniyow oo kitaabkiisa tatabac iska lalaadshay macno badan ma sii daraqudni nasaa-i baa ugu horreeyo sunankiisa ku tilmaamay ikhtilaafu turuq calaa xabiibn abi aabit asagaa ku tilmaamay idan waa min baab mutaabacaat dhibna ma laha nasaa-i iyo daaraqudni waxay tilmaameen ninka xabiib xadiidka inaan lagu raacin oo uu la tafaruda siyaaqan iyo qaabkan saxnaamee waa lagu raacay waxaa ku mutaabaceeyey camr ibn nihaal nin la yidhaahdo camr ibnu nihaal cinda abi nucaym wabnu nasr fii qiyaami اleyl waxaa kaloo abulmutawakil in la yidhahdo cali bnu du'aad ibn cabaas isaguna jamaaca ku mutaabacaysay marka warka daaraqudni iyo nasaa'iye cadam lmutaabaca iyado waxba kama jiraan ama iskalalaadintu macno badan ma laho waa min baabi mutaabacaat weji saddexaad xadiidka laftirkiisaa la waafajin karaa riwaayaadkii kale see loo waafajinaya nawowi baa sheegay iyo qaadiciyaad waa inay gar leeyihiin oo riwaayadka kale ee camr minhaal iyo abulmutawakil cabnu daa'uud baana tilmaamaya inuu sidaa u jeedo oo maa maxay wuxuu ka bilaabay uma qaama fasalla ragcatayni faaaala fiihima alqiyaam ragcatayn buu nabigu ku bilaabay uu istaagay qur-aanka dheereeyey buu yidhi wuxuu soo gaabsaday taabicigana ama raawigan ragcataynka khafiifataynka ee nabigu uu ku bilaabi jiray salaadda bidaliil inuu yidhi faaaala fiihima alqiyaam idan kooiyo tobanku sheegay waxaad ku dartaa ragcataynka khafiifataynka ah ee nabigu salaada ku furfurin jiray ee foolbilowga ahaa maxay noqonaysaa saddexiyo toban bay maxaa ku soo rogkarna keliya uu lagu qabsan karaa hurdadan soo noqnoqotay hurdadan soo noqnoqotay waxaa la odhan karaa taana dhib ma laho raggi ka tegey raggi kale ayaa ka tegey nabigu dhaqan buu u lahaa markuu toosaba inuu intuu weyse qaato xun tukada dhaqan buu marka xadiidku ama sida wadadaa qaarkood ay dheen waxaad tiraahdaa waxaa la tafaruday xabiib ama sida nawowi qaad ciyaad mar waana sida saxda ah sida saxda ah weeye cadam mutaabacadii socon weyday oo waa la mutaabaceeyey macnaha xadiidkan waa lala jamcin karaa riwaayad kaleo saddex tobanna waa laga dhigi karaa wuxuu wariyey kooyo tobanna waa laga dhigi karaa idan ducadaa dheere nabigu ku ducaysta habeenkaas hal la xifdiyo ha lagu ducaysto duca qiimo badan weeye waxadatanii muxamed bnu xaatim qaala xadatana maxamed ibnu bakr cafwan maxamed bnu bakr alasadi الأزدي عفوا أخبرنا ابن جريع عبد الملك أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت وحان بري ذات ليلة هبين هبينها كمذا عند خالتي ميمونة هبريرتي أكتيدا بريي ميمونة أهيد بنت الحارث فقام النبي النبي استقى عليه الصلاة والسلام يصلي أسقو تكنياه متطوعا من الليل nabigaa istaagay inuu tukado xaala kowni mutaطawican min alleyl habeenka dhexdiisa uu ka sunnaysanayo faqaama الnabiyu ila اlqirbati sibraarkii biyuhu ku jireen buu nabigu aaday fatawada waa ka weyse qaatay faqaama waana istaago si fiican buu qiblada u qaabilay fasallaa waa tukada suubanuhu faqumtu waana istaagay aniguna lama ra'aytuhu markaan arkay buu hi sanaca dalika nabigoo sidaa yeelay anna waa toosay waa weyse qaatay waa nabigaan soo garab istaagay fatawada'tu waan weyse qaatay min alqirbati sabraarki biyaha abaan ah ka weyse qaatay uma qumtu ilaa shiqihi اlaysar dhankiisa bidix baan suubanaha ka joogsadoon ka istaagay fa akhada biyadii gacantaydii buu qabtay min waraa'i dahrihi dhabarkiisa gadaashiisuna ka laacay anagii diidnaba wuxuu diidan yahay in uu hormaro imaamkii in laga hormaro oo ma'muumku uu hormaro ama salaaddii u taagnaa laga gooyo idan xagguu ka laacay nabigu saasuu gacanta midigtuu nabiga ku laacay gacantii midigtii ibnu cabbaas buu qabtay dhanka midig buu soo istaajiyey yacdilunii asagoo i wareejinaya min atacdiil ama i toosinaya waa wareejintii kadalika min waraa'i dahrihi ila shiqi اlayman yacdilunii asagoo isoo wareejinaya min ataxwiil kadalika sidaa ayadaa buu iisoo wareejino min waraa'i dahri dhabarkiisa xaggiisa dambuna iga soo wareejinaya xaggee iisoo wareejiyey ila shiqi اlaymani dhanka midig yacdiluni ay yuxawilunii wuxuu ka ixtiraazayaa yuxawilunii min amaamihi ama min bayni yadayhi ama min tilqaa'i wajhi buu diidan yahay min waraa'i dahri buu ka wareejiyey qultu waxaan idhi buhi haddaan ahay taabicigii caطaa ahaa afi taطawuci kaana dalika ma salaad sunnuu nabigu sidaa yeelay qaala nacam salaad sunnaa dhexdeed buu sidaa yeelay waxadaanii haaruun bn cabdillaahi alxamaad wa muxamed bn raafic annaysaabuur اlqushayri qaala xadaanaa wahab ibnu jariir bni xaazimin ahbaranii abi abihi jariir bni xaazim qaala samictu qays bna sacdin alxanafi ayaan maqlay yuxadiu can caطaa asagoo caطaa xadiidka ka tabanaya mutaabacatan libni jurayj can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal bacanii lcabaasu aabbahay cabaas baa i diray ila nebiyi buu ii diray dhaqanka carbeed ee curfiga xilligaa jiray ninka aabbihii inuu magaciisao mutaxan ku sheego xaasimidhana ma ahayn edab edabdarre iyo anshuxmana ma ahayn dhaqan bay iska ahayd laakiin hadda innagu curfigeennu wiilku aabbihii inuu magaciisao mutaxan ku sheego xoogow waxaa loo arkaa inay tahay habbooni darri tahay ama ay caasinimo tahay waana sax hawl curfiga u laabanaysay dhaqanka iyo caadada weeye ila nabi nabigu u jira calayhi salaatu wasalaam wahuwa fii beyti khaalati maymuuna nabigu habeenkaa ku qoranoo jooga guriga habaryartay maymuun fabidtu macahu tilka leyla habeenkaasaa nabiga la baryay faqaama yusallii min alleyl nabiga istaaga isagoo tukanaya habeenka xagg dhexdiisa ama qaybo ka faqumtu can yasaarihi dhanka bidix baan ka joogsaday fatanaawalani nabigu waa i min khalfi dahri xagga dhabarku iga laacay fajacalanii can yamiinihi dhanka midigtana waa iyelo waa i وxadثna بن نmayr qال xadثna أbي أbي cabdاللahi بن نmayr xadثna cabdالmلك yعni بن سlayman بن maysرة الcuqayli wey can caطا بن أبي رباح can بن cabاasi qaal bidtu cinda khاalتي maymuna habareertay agtiyadaan baryey fadakra wuxuu sheegay cabdالmلك naxو xadiiث بن jurayج buu sheegay wa qays بن sacد labadaa wadaad xadiidkooda oo kale ayuu sheegay وxadثna abubكر بن أbي شhبة قال xadثna غندر محمد عن شعبة بن حجاج xا وxadثna المثنى بن بشhاaر قال xadثna محمد بن جعفر غندر xadaanaa shucbatu can abi jamrata wasmuhu nasr nasr ibni cimraan baa la yidhaahdaa qaala samictu bna cabaasin yaquul kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam yusallii min alleyl wuxuu ka tukan jiray ragcatan saddex-iyo toban ragcadood xadiidka ibni cabbaasa dheeraynu soo mar riwaayaadkiisa halkaas ugu dambaysa waxaa ku jirta dadaalka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u lahaa una muujin jiray salaatuleylka iyo siduu ugu dadaali jiray waxaa kaloo ku jira ducooyinkaa fara badan ee nabigu habeenka ku ducaysan jiray qiimahooda iyo qaayahooda waxaa kaloo ku jira shayga nuurka la yidhaahdo oo nuurulhidaaya oo u qiimo badan yahay inuu yahay shay muhiim ah oo lagama maarmaanoo aadamuhu ah inuu allah ku baryo uu u baahan yahay loona baahan yahay inay tahay waxaa kaloo ku jira haddii suubanihiiba calayhi salaatu wasalaam isagaba nuurka laga yeelay ee nuurna lala soo diray diinkiisuna uu nuurka ahaa hadduuba nuurkii baryahayo inagu maxayna moodaan wey waxaa kaloo ku jira aayadaha alcimraan u dambeeya cibradooda iyo wanaaggooda iyo qiimahooda wuxuu nabigu odhan jiray ninka aayadaha akhriya een ku cibro qaadanin waa ayaan daran buu odhan jiray waxaa kaloo ku jira imaamku inaan la hormaraynin oo ma'muumkuusa imaamka gebi ahaanba laa fii fariidatin walaa fii sunnatin aan la ogolayn imaam in laga hormaro sidaa darteed buu nabigu diiday ibnu cabbaas intuu soo wareejiyo inuu hortiisa mariyo ayadoy adag tahay ruux ku garab taagan gacantaada intaad ku laacdo inaad dhabarkaada ka soo wareejiso iyo haddana nabigu isku dhibay asagoo asagoo ka baaqsanaya in imaam laga hormaro sidaa darteed ma bannaano imaamka in laga hormaro ma bannaano ninkii imaamka hortiisa ku tukada ku hormarana salaadiisii ma asaxayso cala araajix min aqwaali ahli اlcilmi cinda اlikhtiyaar hadday daruuro wacato oo masaajidka meel kale istaagan la waayo oo salaadii jamacada inay ku dhaafto mooyeen meel kalood istaagta aadan helayn inaad imaamka hormartaba mooyeen marka iyadoo baxdi baa ku jira laakiin cinda alikhtiyaar adoo heli kara inaad meel kale aaddo meesha adduunka u dambaysaba ha noqotee kor ha noqoto safka u dambeeya xaafadaha dhexdooda allah ka dhigo imaamka in laga hormaro lama ogolo salaadada ha ku khamaarin imaamka in laga hormaro waa khatar alla iska ilaaliyo adoo degdegayoo rabaadhow inaad kabaha durba sii gashato ama hadhow aan safka lagu cidhiirin iyo faylka iyo iridda imaamka hawshaa la iska ilaaliyo waxaa kaloo ku jira camalka yasiirka ah dhaqdhaqaaqa iyo shaqada yartaee salaadda dhexdeeda ah salaaddu inaysan ku buraynin baa ku jirta nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey ibn cabbaas buu soo qabtay xagguu ka wareejiyey midigtuu keenay waxaa kaloona soo marray markuu xogow ibnu cabbaas uu yar bunduruxsadaba ama u lulmoodaba nabigu dhegta malmalayay dhegta uu muroojinayey isagoo ka kicinay idan dhaqdhaqaaqa iyo camalka yarkaa salaaddu kuma jabto fuqaduna waa isku khilaafeen xanaabiladu meel bay ku dhufteen xanafiye meel bay saareen annaga shaaficiya warkanna waa ogtihiin xanaabilada ugu fiican xanaabilo waxay dhaheen camalku falka salaada dhexdeeda lala imanayaan salaadda shuqulku ku lahay waa laba qaybood hawl iyo fal dheer oo fara badan hadduu yahay salaaddii buu burinaya hadduu camal iyo hawl yar yahayna salaaddii ma burinayo xanaabilo waa iskhilaafanoo waxay dhaheen hadaba maxaa lagu xadidayaa oo lagu garanayaa camalka iyo falka inuu yar yahay iyo inuu badan yahay waxay dhaheen inuu yar yahay iyo inuu badan yahay waxaa lagu kala saarayaa curfiga iyo dhaqanka bulshada muslimiinta maadaama luqahaan aan lagu xadidin sharciguna uusan xadidin bulshada meeshaa ku nool ninkay u arkaan markuu tukanayo inuu aad u dhaqdhaqaaqo dhaqdhaqaaqiisa salaaddii oo ku burahayaa camalkii u arka inuu yar yahay oo lacibsaqiir yahayna salaaddu kuma buraayo karatu اlcamali wa qilatuhu waa in loo celiyay dhaheen ila alcurfi hadihi alqaacida kulu maa lam yuxadad bisharcin aw bilugatin fainama yurjacu fi taxdiidihi ila alcurfi wاlcaada waa qaacida fiqiya shay walboon shaaricu inoo xadiidna uusan jaangoynin luqadana aan lagu jaangoynin qayxidiisa iyo jaangoyntiisa waxaa laga qaadanayaa curfiga iyo dhaqanka haweenka waxaa la yidhi si fiican u biisha wacaashiruna bilmacruuf kiswada iyo nafaqay leeyihiin bilmacruuf ilaah iyo rasuulkiisa maysan dhihin haweenay walba waa in bish maalinkan la siiyo shan boqoloo suuga ah iyo kiilo bariis ah ayaa cabdulaahi hawshaa ka waran hayr ma lama hayo xaggeen u laabanaynaa adaa lagu qiimayn adigan feedhaha weynaa shaqaysida dukaan kale yaan ku miisaamaynaa maalinkii maxaa kaa go'i karaan kuleena maxaa ka go'i kara ninkan xoogow dukaanle badarkiisa uga haystaa maalinkii biil wuxuu bixin karaa kun shilin ah ha asagu ha bixin karee gabadhu ka warrama guri ay deggan tahay owlaad intay a haysataa joogto waa magaaladeen mutuulo xoogow iska eh, qabowbaa mise waa nairobi oo dhimbila ka kacahayaan magaaladaa la qiimayni ayadaa la fiirin xaaladeeda ma gabadh gaari oo agaasinka ku fiican hawsha qismaaninta raashinka iyo qurbaanka ku fiicanba mise waa mid allow sahalo say gurigaabad u fadhida in guri la keenay oo wixii almarloodu dabka saaraysa laftirkeeda la qiimaynaya laftirkeeda waa in la qiimayo oo ay baan u malay haweeney waxaa jirta an boqoloo an isdeeqsiin iyada ah. mid iyadoo kuray haysata waxaa jirta ama gabarh haysata ama ama aan curaninbahe aan kun ku fillaynba hawlaha idan odaygaa la qiimayn beledkaa la qiimayn ayadaa dhibisteg la gelinayaa gabadha qudhigeeda hawlahaasu dhan marka laysku jaangooyo ayaa lagule intaasaa gabadha ku fil intaa bixi oo xaggeed ka keenteen wacaashiruhunna bilmacruuf lahuna nafaqatunna wa kiswatuhunna bilmacruuf macruufka waa sida ah lanna haddaad hoos oga degto waxaa lagu arkay inaad tahay bahal qaطuuco inkaarqabaaca oo jid soo hindhisay baad noqonaysa balaya soo hindhistay marka in la baatoolaan lama ogolo idan wixii waxaan u jeedaa aan la xadidin curfiga aan lagu xadidin luqa iyo sharci waxaa loo laabanaya curfiga warka xanaabadu marka waa fiican yahay xanafiya laftooda masalan waxay yidhaahdeen war ka daaya wadaadow waxay dhaheen ninka markuu salaada tukanayo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqiisa la odhanayo ninkan salaadba kuma jiro salaaddiis badalo wayay dhaheen salaad buu tukanayaa garhkii buu hagaajinayaa qamiiskuu jiidayaa maxamad buu feeraynayaa saasuu haddana leeyahay madaxuu dhaqaajinayaa haddana waa ku celinhayaa qolyo somayda arag markay salaada galaanma bilaabahaya isfeerayn bannaanka markuu soo joogo ma jafo salaadda ay soo galaan iyo waxay bilaabahayaan dhaqdhaqaaq nimankiinna weliba wahaabiyada ku aafaysan soomaali ooma sinno cudurka looma sinno dhaqdhaqaaqa wahaabiyahu salaadda ka daaya uskunuu fi salaa somayna soo marin inna fi salaati la shuغla uskunuu fi salaa waaga annagu ashcariyada ahayn ama aan suufiyada ahayn salaad aan dumaanin lahayn oo malageed galayba aan tukanne ma aanan dhaqdhaqaaqi jirin annagoo meelaha fiirinayna iska rukuuci jirno saasii leh sida aadmadudurwaa ka baxahaya jiir ka baxahaya ama laf la cararay salaadaan dumaanin oon ictidaal fiican lahayn oon aoon arkaan kala baxsan lahayn oon khushuuc lahayn oo malageed galay baan tukan jirray laakiin halkaasaan ugu dhegno baan ku nafbixi jiray gadaama dhabad badan maanan lahayn takar dhabad badan maanan lahayn idinku waad fiicantihiin salaadii toosise muwaxidiin qiimo badan baad tihiin arkaanteedii طumaaniinadeedii sidii naam maxaad tukanaysaan laakiin dhibka jira waa maxay sidii sayngeel baydan fadhiisanayn sayngel ma la yaqaana sayn la'aaday sayngel yaa dhaqdhaqaaq badan ya anu geelun baan aqaanaaye looda yaxyaa la weydii ya geelu maba istaagee baasha geelu mayadaa istaagtaba loodu in markaa wax cunhaya qaniin cunhaya mooyeen oy qaniin iska celinmay maba dhaqaaqdo loodii saasaan ku ogaa dhib looda reerbari baa mindhaa aan istaagine looda reerbari <laughs> yaa mindhaa istaagin intaa waa iska kaftan dhaqdhaqaaqa salaadda ha laga daayo hawshaasi waa iga dardaaran joojiya soo labisa soo habeeya markaad ilaahay soo hor istaagtaan khushuuca idinka muuqato cabdullahi bnu zubayr markuu salaadu galo waxaa leeyay kaannamaa inuu yahay ustuwaana min asaaiin اlmasjid tiir tiir tiirarka masaajidka ka miduu noqon jiray ilaa mararka qaarkood shimbiruhu intay qodmooda ay ku degaan xaramka markuu ku tukanayo shimbiraha qoollayda maaragtay saa u yaacee intay geed moodaan bay ku degi jireen suu taagan yahay keliya u xasiloon yahay ruux waa la rabaa markuu galo inuu xasilo ka soo tagta hawlihii adduunyao dhan waad xarmatay taxriimuhaa takbiir wa taxliiluhaa altasliim intaa marka gacalcun weeye waxayna dhaaba ma jiro wahaabiyo laakiin salaadaa lagu xasilo xanafiye marka warkoodu waxa weeye ruuxa marka isha la geliye la fiiriyo ruuxa fiiriya hadduu isleeyay ninkaani gaadaama dhaban hay salaadba kuma jiro waa batalay dheheen camalka waa camal kaiir ah haddii marka la fiiriyo lileey ninkan salaadba ku jira xoogow uun saacad buu iska ku dhegtay iska fujiyey ama qashin buu saa iskaga tuuray wax yar iska tahay dhib ma la yidhahda ah, waxaan isku khilaafnay alkhudwatu waalkhudwataan halka tallaabo ayadu dhib ma laha mise labada tallaaba laakiin ka warrama fiihi wajhaan waa camal kaiira iyo maya waa camal qayli minhaajkaad ku soo marteen warka xanaabilada kuugu roon curfigaa loo laabto intaasaan xadiid ibn cabbaas kaga tegaynaa waxadaana qutaybatu bnu saciid can maalik bni anas can cabdlahi bn abi bakr bni mxamd camr can abihi ana cabdاllahi bna qaysin bni makhramata bn mualib alqurashi ahbara wuxuu u tabiyey wadaadka cabdulahi bn abi bakra can zayd bn khaalid aljuhani anahu qaala saxaabiga inuu yidhi laarmuqanna walla waa u kuurgalahaya laarmuqanna walla waa u kuurgalaya waa fiirinhaya salaata rasuuli lah sal ly slam buu saxaabiga habeen ku dhaartay wuxuu yidhi salaadda naxwi salaatuleylka ah wixii masaajidka ku tukanhayay iyo jamaacaadkii anaaba soo arkay laakiin salaatuleilka qaabku nabigu u tukado ayaan ka indha buu yidhi alleyla tacaawa fa sallaa ragcatayn riwaaya cinda abudaud bayna ku soo marray fatawasatu catabatahu baa innaga soo marray markuu nabigu cishi intuu tukaday sunnaystay gurigiisa aaday ee gurigu galaba intaan ka daba tegay yaan kadinka seexday buui barkaday meesha kadinkaa kaabada yartay alwaaxaas ama lamoose kor loo soo qaado ayaan barkin ka dhigtay suu u ogaada nabigu qaabka u tukanayo fasallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudud buu nabigu tukaday oo uu ku bilaabay iftitaaxi salaadda waa inagu soo maray uma sallaa ragcatayni awiilatayni laba dhaadheer buu haddana tukaday nabigu awiilatayni awiilatayni saxaabiga ku yidhi dheer oo aad iyo aad u dheer yani qira'a dheer buu nabigu ku akhrinaya labada ragcadood baa ugu dheera nabigu tukado kuwa u horreeyo uu ku bilaabo lafoolbax bay ahay lasibrabaxay waa tamhiid ararti wey hurdadaad ka kicinoo ducadaad bilaabo kadib markaa indhaha sifican u kala qaado yuu nabigu sii dayn jiray labada ragcadood ku xigta labada u horaysa ayaa ugu dheeraa baqari alimraan nabigu israaciya laga yaaba baqar iyo alicimraan iyo nisa iyo maaida israaciya laga yaaba ilaa acraaf nabigu socdaa laga yaaba habeen kale barhkii saddex saac afar saac inuu taagnaado oo hal ragcad gudaheed taagnaado anigaa soo marna de wadaadku yidhi sida nabi maxamed baan u tukanaya ee ragcadda u horraysa ku tukaday albaqru ku tukaday tii labaadna sabbixismuu ku tukaday dhaqaajin waaye nabi maxamed hawshiisa lama awoodi karo salaaduu nabiga ku raaxaysana iyadaasuba yaa nuurka ugu dilaacahaya innaguna sida culays baa ku saaran hamsi baad bilaabi hamaamsi iyo halaaqood baad bilaabi iyo kolballo ku istaagid uma sallaa ragcatayni buu nabigu tukad calayhi salaatu wasalaam wahumaa labadan dambe duna alatayni qablahumaa labadii ka horraysa waa ka sokayeen waa ka yaraayeen uma sallaa ragcatayni laba kalu nabigu tukaday wahumaa duna alatayni qablahumaa labadii ka horraysa waa kasii yaraayeen iyaguna waa ka gaabnaayeen idan salaad nabigu sidaasuu yaqaano nabigu oo bilowgana la fududeeyo xagga dambena la hooriyo dhexdana taagan salaad hal layn ah oo bilow ilaa dhammaad isla eg nebigu weligii ma tukan nebigu dhaqankiisu waa sidaa bilowga hore waa furfurasho muqadimo wey labada ragcadoo ku xigdaan waa kuwa ugu dhaadheer wixii ka dambey wuu hoorinaya nabigu alayh isalaat wasalaam wuu kala fududaynaya uma sallaa ragcatayn buu nabigu tukaday wahumaa duuna latayn qablahuma labadii ku horraysa waa ka gaabnaayeen uma salla ragcatayn laba kaluu tukaday wahumaa duuna latayn qablahuma uma awtara kadib witrkii subanuu tukaday fadalika aa racatan addexton ragcad buu nabigu saa isu daba dhigay xadiidka zayd bn khaalid aljuhani xadidku ibn cabbaas buu taageeraya kii ay caaisho laakiin waa ka cadyahay si fiican buu uga say u badnaayeen say iskugu beegnaayeen iyo intay ahaayeen buu si fiican isu daba dhigay saxaabigu habeenka intaasuu u soo xereeyeyba halkaasuu u barkaday meel cidlo ah oo daleeda ah oo dhaxanta ku dhacayso oon guri ahayn buufjiifa oo bannaan ah suu u ogaadaa salaatuliilku nabiga alayh isalaatu wasalaam dhibka saxaabadii waxay u soo mareen oo sidiisa oo macasanoo saxiixa lagugu soo gudbiyey saad ogu dhaqanto raashin diyaarsan cilmi diyaarsan oon wax nagaga baxi jirin ayaa ina hor ummadaha adduunka wax inaga ayaan badan ma jiro ummadihii adduunka ku noolaa diimahoodo dhan baa dhumay raadkoodii baa dhumay nabi ma hayaan waxay hayaan ma jiro sanad saxiixa ma hayaan abtir kala go'an markaas haddana ay rabaan wixii saasa aynay adduunka ay ku maamulaan shay walbo sidiisa oo nabigu siduu uga tagay oo dhammaystiran baa inoo yaalla oon wax laga khalda jirin oo wax laga leexiye jirin markaasaan inaan ku dhaqanaan awoodi la'nahay bal haddaan ku dhaqmi weyne iska inaan ku dhaqmin iska daay inaan nabadgelinaan lala karla'yahay diintu waa sidaa laakiin anugu ma awoode laakiin diintu waa sidaa baa laiska leeya hadda kii awooda wuxuu rabaa inuu iyada qaso oo labo oo been ka sheego nin walba wuxuu aaminsan yahay buu adduunka rabaa inuu ku maamulo saa ogaada ma tamiso maaha nin walba wuxuu asagu aaminsan yahay ee wanaag u arku rabaa adduunka inuu ka hirgeliyo ninka muslimku waxaa rabaa diinkiisa inuu ku talagalo inuu adduunka ka hirgeliyo hadduu awoodi waayo islaantiisa iyo carruurtiisa iyo ilmaadeertii goofka yarow ka taliya ha ku maamulo dhina cabdilla xasan xune ilahu maanta intaasaan awoodaa waa intaas laakiin wixii adugu aad awoodi weyday ama aad tabar u weyday ha ka dhigin diin intaad ka dhigto ummadda ha maqluubin anaaba keli waayo see loo karahayaa anaaga fulin waaye see loo fulinhayaa wii la aday wey wixii la eeday markaad guulaysato ee mashruucaad wadato uu biyo dhigana yaan lagu dhaafinoo digdig iyo damdam iyo booti iyo miidiya iyo iclaam aan waxba ka jirin aan lagugu marin qolyaan daaroodka isxanto waxay yidhahdeen ree hebel ree hebel bay dhaheen intay intay nabad kugu yeelaan xoolaadka kuma yeelaan baa leey qoyska sheegi maayo reerbaa waxaa la yidhaahdaa reer hebel intay kugu yeelaan nabad nabad intay kugu geystaan kuguma geystaan colaad gaaladu waxaan oga jeedaa gaaladu intay nabad kugu geystaan colaad kuguma geysanayaan tusaale gaaban afghanistan somalia waxa ka socdaadda qolyihii reer duubeyna masaakiintaa labaatan sanaa la dhaqaajin waaye xabadda waxba lagaga qaadi waayo say u soo socdeen bay dalka ku qabsadeen adduunko dhan baa iskugu tegay la dhaqaajin waa wixii xabad iyo awood lagaga keeni waxa la rabaa in lagaga keeno miidiya iyo iclaam iyo boota xuquuqdii dumarka keena tii shiicadii keena tii habraha keena tii duqoyshinka keena oo labaatan sana baad iga qaadi weyday qori caadhida baad igaga qaadi weyday iska ilaaliya dhagarta dhagarta la isku wado tusaale kale idin siinaya gaalada adduunka joogtona ama kuwa xataa gaala raacaynka urura ay leeyihiin tartama urur walba markuu intuu tartamo doorasho lasoo golo uu guulaysto dawladda asagaa soo dhisa lagamana hadli karo maraykanka fiiri yurub fiiri kuwanaa dhex joogtaan fiiriya axsaabtu marka intay soo tartamaan nin walba mabdiciisuu keenayaa barnaamijkiisa isku sharaxayuu keenayaa haddaad ay bulsho waxaa idiin qaban hayaa canshuurtaan dhimahaya he maxaan kaloo qabanaya maxaabiistaan kan yeelahaya hawlgabkaan wax siinhaya caafimaadkaan kordh alaab buu ka sii dayn waa la tartami xisbiga adkaani xisbigaa markuu adkaado muxuu samay dawladda dhan isagaa soo dhisay juqna lagama dhihi karo ciddoo doonuu keensanaya magacaabanaya hadduu tabar waayo oo uu nusnus keeno waxaa la dhihi wuxuu la midoobahayaa urur kaloo soo dhowaado asagoo kuxigu gaashaanbuursanaya labadoodaa isku tegay maxay soo dhisayaan dawladdii maamulahay tobankaa sana dalka juuqna miidiyaho kama hadli karo waa sharci agtooda ah taalibaan mashruucay taagan waxay dhan annagu yeeli mayno waddankan aan isku maamulno inaad inaad dagaal u diyaar garoodo waxaa la iskansiiyo waa la dumiy way soo dagaalan way guulaysteen qabsada dalkii hadda maxaa la leeyahay dadka waa inaad dawladda wax ka siisaan oo sidanoga sii anaaba guulaystay taraa markuu adkaaday ma dad wax ka siiya dawladda baydan markuu adkaadayna hayo macaawiy waxba layskama siiyo ururku barnaamijkiisa hadduu guulaysta asagaa qaanuunkooda xunkan muxuu qorayaa asagaa dawladda soo dhisahaya eeraan baa wuxuu ku leedaha waa in shiicadii la keeno bal had joogta masaar shariif waxaas la keeno nin walba kiisi buu la ordahayaa wadaadkii miskiinka akhwaanka maxaa ku dhaca waagii masar bay guulaysteen markaasaa le waa inaad keentaan dawla xukuma shaamila oo seen u keenin anaaba guulaystay gaalnimada inaad isku agaasintaan xataa gaaladu idinma ogolo gaalnimada qudhigeeda rab hadaad qaadataan ood ku raacdaan laftirkeeda gaalnimada idimay ogolo inaad e isku agaasintaan diin iska badaiya islaamnimadii diintoosa joojiba dunyadan marka waxay idinka baahan tahay faham bay idinka baahan tahay marka nimankaasi wixii lagaga keeni waayey isheegee qori xaaradii iyo xabad lagaga keeni waxaa laba in lagaga keeno baalaxgurde iyoiyo miidiya lagaga keeno iyaguna way fahamsan yihiin nimanka reer dubweyne niman aad u qiimo badan weeye marka meelo badan laga fiir aniguna waan jeclahay masaailkan ku haysto kaliya howlahan hooska xariiqaya goono wey odaygii ay lahaayeen maraykanku ninkii noo keenoo noo sheega meeluu jiro waxaan siinaynaa an boqoloo kunoo dolar marna ay la gaadheen labaatan an milyan dolar ay gaadhsiiyeen xaqaani soo garan maysaa wasiirka arrimaha gudahe ka dhigan taalibaan wasiirka arrimaha gudahe magacaabeen maxamed mulla cumar wadaadkii taalibaan asaasay wiilkiisi wasiirkaa shaandhigay ka dhigeen nin walba ninkuu ka daraa ee maraykan oga daraa bay soo magacaabeen maraykantu wuxuu leeyahay taalibaan dagaal bay bilowday marobaa nabadda ka dhexaysa labaatan sano <laughs> isu soo baabi'inayne nimanka reer duubeer innagu way naga fiican yihiin xagga adkaysiga iyo fahamka ay gaalla fahamsan yihiin idinkoo ahlu tawxiid oo salafiya sheeganaya meelo badan bay idinkaga fiican yihiin waxayna haystaan bulsho u diyaara bulsho u diyaara inay diinkaas waxay ka yaqaanaan haba kharibnaada haba khaldanaada ay dabaqaan laakiin inagu dulqaadka waa inaga dhammaaday kii yidhahda waxbaa isku dayey adaaba ka hor imanba odaygaan waa ku idhi maad meel heblo aad wax ka qabatid xale shucaab uu ahaa wafaqahu allah ogaadayin waxaan idhi maad eh, alaabti waagii sabansaminka intaad diyaariso aad dagaalantid ood urur noo asaastid oo nimankan ogaadayn la gumaysan axmaarada ka kicisid wuxuu yidhi laba kun iyo sagaalka mid ahayd wuxuu yidhi inta inta soomaaliya inta etoobiya soomaali galbeed shidaalku ku daadsan yahay dagaalami maayo meel walba shidaal baa ku daadsan oo maxaa jiraan idhi hana gubina bay ku hayaan hana gubina war naga guda hana gubina buulkaa tagta waxaa ku bilbilan buudhi gaas iyo foosta gubanaysa marka waxa way kuligiin hana gubinaad ku haysaan waagii xuduudda laydin qaybinaya banka garanbama oday baa gabiya soomaaliyadoo waagi waa goorma hadda waa konton i dhowrkii xuduuddan gobolkan soomaalida inka la kala jajaray etoobiya somalilan puntland jabuuti koonfur waqooyi waagii la qaybinhaya wuxuu la yaabay seeraha la jeexaayay iyo geedaha la baabina waa seerihii markii la jeexay u horraysa gabaysi waxaan ka xusuustaa wuxuu ihi kayrkay hadday toban yihiin qodax ma riixeena buuhi ayrkii buu hadday toban yihiin qodox ma gaalkan sira ii jexjeexaayo wax dhaqaaqu waay keligii baa dareensa warka daaya buu ma aragtaa wanaga daba iman toban wiil haddaan heli lahaa buu idhi seerahan lamama sameeyanba qayrkii toban yihiin qodox ma riixeen marka haddii wixii la fahmo waxaad u baahan tahay garab iyo gacal laakiin tolkaa o dhan shidaal ku bilbilan yahay abwaan maxaad samayn si kale ma jirto si kale ma jirto fariintu waxaa weeye diinkiinna barta ku dhaqma dulqaad u yeesha u gegsada ilahayna oga cabsada intaa unbaa fariintu ay tahay وxadثnي xajاaج بن الشhاacر xadثna محaمد بن جعفر المdائن البزاز أبو جعفر قال xadثna ورقاء بن cمر اليشكري عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله الأنساري قال صxaabiga wuxuu hi كنت mعa رasuل الله صل ل سلم في سفر nabigaan socdaal la socday faintahaynaa waxaanu soo gaadhnay ilaa mashracatin hilo ama malko mashracadu waa wadada ku dhacda biyaha ama garbada iyo balliga meesha laga jeexee laga gudbaa la yidhahda faintahaynaa waxaanu kusoo kusoo intoonnay macnaa waxaanu soo gaadhnay oo socodkiina la soo gaadhay ilaa mashracatin war ilaa mashracatin balli ilaa mashracatin garbo meel biyo fadhiyaan oo waddo meel laga dhaca leh war iyo balli waxaad tirahda maxaa kaloo tidhahdaa idinku ya tog togo ma rabo meelay biyo fadhiyaan baan rabaa oon garbana ahayn dee maxaa kaloo tidhahdaa qolyahan reer northstan lag meydha maxay dhahaan mise dhasheeg dhasheeg muxuu ahaa isagu haya cabdixakiim antahina waxaan soo gaana ilaa mashracatin balle ama war baan soo gaarnay meel biyo fadhiyaan faqaala subaan wuxuu yidhi alaa tushricu yaa jaabir jaabiru maadan dhacaynin wartan ama balliga maad maraynin ooda neef ka waraabsanayn aduguna aadan lafaada uga noolanayn qultu balaa nabi alla haabaan idhi qaala wuxuu ihi fanazala subanu waa degay fanazala rasuulka ilahi baa degay wa ashractu anna waan biyihii baan galay ama hiladii ama malkadii baan galay qaala wuxuu uhi uma dahaba lixaajatihi dantiisiiba nabigu aadoo wuu kor tagay fawadactu lahu waduu'an weysana waa u diyaariyey ku weyse qaataan dhiisha ugu soo shuba ama ubadi qaala wuxuu uhi faja'a yimid oo ka yimid xaajadiisii fatawada'a weyse qaatay uma qaama waa istaagay fasallaa fii awbin waaxidin nabigu hadduu weysaysto fii xadarin aw safarin kii tukadu ahaa fasallaa wuxuu ku tukaday suubanun fii awbin waaxidin hal maruu ku tukaday hal maro ayuu khaalafa wuu isweydaariyey bayna arafayh labayse fiidood fiid buu agga ka tuuray midna dhankan uu ka tuuray halkaa dambuu nabigu iskaga xidhay in agga laga soo tuura halkan laga xidhana way jirtaa faqumtu khalfahu nabiga gadaashiisaan istaagay faakhada biudunii nabiga waan dhagdaba istaagay buui halka dhabarka dambe ah dhegtuu isoo qabtay fajacalanii can yamiinii midig buu isoo istaajay haadihi sunna markaad laba tihiin isgarab istaagaysaan imaamku iyo adugu waad isgarabs hal saf baad noqonaysa dhanka midug baad ka istaagi markaa saddex tiin baa rabaa imaamku inuu hormaro labadiinu aad gadaal istaagtaan laakiin laba keli aad tihiin midig baad ka istaagaysa xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shaybata jamiican can hushaym bashiir asulami qaala abu bakr wuxuu yihi xadana hushaym yaxya bnu yaxyana wuxuu yidhi can hushaym buu iska yidhi wey akhbaranaa abu xurata nin aad badan wuxuu ahaa taabici ah oo qur-aanka aad habeen walba qur-aanka laba goor buu dhammayn jiraa la sheegaa wadaad waxay dhaheen maya kulli laylatayn mar dhamma laba habeen buu mar khatimi jiray can ilxasan ibn alxasan albasri can sacd ibn hishaam ibn caamir can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuulu lah sal lay slam rasulka alle wuxuu idaa qaama min alleyl nabigu hadduu habeenkii tooso liyusallii si u tukada darteed salaadiis wuxuu ku bilaabi jiro ku furfuran jiray biragcatayni khafiifatayni labada ragcadoodoo fudfudu oo inaga soo maray xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana abu usaamata xamaad can hishaam bn xasaan alqurduusi buu u jeedaa can muxamed bn siriin can abi hurata radi allahu tacaala canhu can nebi sal slam qaal ida qaama axadukum min alleyl midkiin habeenka hadduu tooso falyaftatix ha ku bilowdo ha ku furfurto salaatahu salaatleylka biragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudaha ku bilowdo waxay ku timid in nabigu falka uu samayn jiray oo salaatuleylka laba ragcadood fudud uu ku bilaabin jiray in lays amra laakiin xadiika abuurare basaa ku yimid saa darteed wadadaha qaarkood baa yidhahda waa xadii shaad ah sababkuna shuduud ma ahe waa xadii saxiixa ah. xadana qutaybat bnu saciidin can maalik bni anas can abi zubayr muxamed can طaawus bni kaysan bni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasul lah sal slam kaana yaquul nabigu wuxuu ahaa mid yidhaahda idaa qaama ila الsalaa hadduu salaada u istaago min jawfi leyl habeenka bartamihiisa dhexdiisa allahuma laka alxamd yani ilaahay waxay dhaheen soomaaliya ilaahay la kala baryoog erayna la kala odhanog marka waxaa weeye ilaahay baryadiisa nabiga caley laguma gaadho laguma gaadho allahuma laka alxamd allow mahad aday kuu ahaatay mahad dhammaanteed adaa iska leh anta nuuru الsamaawaati wاlard cir iyo dhul nuurkoodii baa tahay allaha nuuriya ee ifiya tahay wax walboo nuur ah oo dunida ka jira ama aakhara iman doona waa muqtabasun min nuur illahi subxaanah wa tacaala waa muqtabasu min nuur illahi subxaanaه wa tacaala walaka alxamd allow mahadda aday ku ahaatay anta qayaamu الsamaawaati wاlardi qayuum ay mudabiru الsamaawaati wاlard cir iyo dhul allow adaa maamula iyo waxa u dhaxeeya adaa boqorkoodii ah walaka alxamd allow ada mahad ku ahaatay anta rabu الsamaawaati wاlard cir iyo dhulba rabbigood allow adiga wey iyo waman fiina inta waxa ku dhex noolo biniaadam ama malaa'iga ama jin ama insi ah anta alxaqu allow adaa xaqoo dhab ah dalika bian allah huwa alxaq وأن ma yadcuuna min dunihi huwa اlbaطil wawacduka yaboohaadu aakhare in la iman hayana xaqun weeye yaboohaad yaboohday in ahlu khayrka aad janno geyni oo ahlu tawxiidka aad jannayni ahlu naarka iyo mushrikiin aad naari wax walboo rabbi uu sheego u ballan qaadayna waa shay dhab ah wa qowluka qowlkaadoo qur-aanka iyo hadalkaaduna xaqun dhab weeye wa qowluka alxaq qowlkaaduna asagaa xaq weedh aan xaq ahayn ilaahay ma laha wey waliqaa'uka fi اlbacثi wاlxashri waliqaa'uka qolyaha ku fasiray geerida geeridu ma aha wax laga hadlaayo geeri wax inkirsan ma jiro aadamo dhan in la dhiman waa og yahay waxa laysku hayo waa albachu wاnnushuur waliqaa'uka la kulankaadoo lassoo bixinna xaqun dhab wey wاljannatu xaqun jannaduna iyadna waa dhab wاnnaaru xaqun naartuna waa dhab jira alxaqu inaga soo marray marna waa naqiid اlmawjuud marna waa naqiid اlbaaطil shay jira oo baaila jira shay jira oo mawjuuda oo baaila jira marka alxaq yaa la iطlaaqa isagoo loo jeedo huna waa khilaaf اlbaail waa khilaaf اlbaaطil marna alxaq waa khilaaf اlmacduum buu noqdaa in badan baynu tilmaannay wالsaacatu qiyaamuhu inay dhacaysana xaqun wey allahuma laka aslamtu oo fiirsada caamilka macmuulka la kala hormariyey liyufiida alxasra wاlikhtisaas asal maxay ahayd allahuma aslamtu laka ayay ahayd allahuma aslamtu laka ay ahayd maxaa allahuma laka aslamtu allahumma laka adiga keligaa un baan aslamta u hogaansama wey ilaahu keligaan baan u hogaansamayaa haddaad ilahay hayrkii u hogaansanta ka war qawaaniin iyo tawaaqiid iyo kufriyaad iyo xeerbeegto iyo baynalcood iyo wax binaadan sameeyeen iyo qodobo la soo waaridoo laga keenay swaysare iyo maraykan yurub laga keenay oo rabo in raascaysari raaskamboon lagu maamulo oo afrika lagu rogo allahuma laka aslamtu keliga wbika aamantu adun baan ku rumaysnayn xaq tahay wa calayka la calaa hayrika tawakaltu adaan ku tala saartay fii qadaa'i umuuri wa xawaa'iji wa ilayka laa ilaa hayrika adiga xaggaadun baan anabtu u soo laabanaya haddaan toobad keeni oon dembi ictiraafi oon isdhiibi allo adaan kuu soo laabanaya wa bika bidiinika khaasamtu amarkaada iyo taladaada iyo diinkaada iyo xaqaada allow ku waa inaad shay aqa ku erceshato war baaila iyo sheekberi looma baano wa ilayka laa ilaa hayrika tanaa ka sii dartay xaakamtu wa ilayka laa ilaa hayrika xaakamtu adiga xagga adunbaa alla u gartama u xuguntamaa haddaan ruux isqabsanno xaggee wey kala bax kitaabkaa qaba culummada inoo geeya culumooy wixii rabbi idan bare ka sii daaya ka hadlaya kitaabka rabbigay ha hadlo isagaa talin wa ilayka ilaa harcika aad ilaa kitaabika faqad laa ilaa hayrihi xaakamtu tuxaakimu man tujaadil almuxaakama waa maxay waa laba ruux waa mufaacala mufaacala laba shay bay u adiga ruux haddaad qabataan gartin xaggee la geynaya kitaabka rabbigay haddaad ruux waxaad isku qabateen meel aan shareecadayn la aado muslim ma baad ii sheegtay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullah waxaan kiri uf baan kaa leha hawsha soomaaliya way yaqaana waxay le kalabax yaa qaba kitaabka way og yihiin way ka warqabaan laakiin wax badan baa loo qoriyo waa la kharibay wax yar aqaliye muslimo meel iska joogto rafaadsan baa tihiin wax yar haddaad isku qabataan oo ama ganacsi isku qabataan ama goof ama guri isku qabataan wadaadihiinna u taga culummada muslimiinta u taga sharciga ilahay lagu kala maamulo ajir baad ka helaysaan waad ku barokoobaysaan waa tawxiid aakharaad u baxsan adoo aakhara laiska lakaaladiyo halka dhegta lagu hayo ilaahu maalin baan kisaabkaada ku xukunta waad u baxsanaysa dar culus oo la ii haystay oo weliba haddaan u geeyo aan tago ii sheeg subriinkood aan tago ama milimaanikood aan tago alaabta aan kala tuuri lahaa yaa intaan cabsaday baan kitaabkaada ku kala baxay jannaad ku gelaysaa waxaa loo soo dejiyey ina anzalna calayka alkitaaba linnaasi biاlxaqi faman ihtada suuraة الzumar ina anzalna ilayka alkitaaba litaxkuma bayn الnaas ya daawuudu ina jacalnaaka khaliifata fi اlardi faxkum bayn الnaasi biاlxaqi qur-aankan waxaa loo keenay inuu idin maamulo ood asaga ka amar qaadataan ood u garantaan ood ku kala baxdaan maalmahay habruu xanuunsan intii tuf lagu yidhaahdo oo muqdho la yidhahdo in abaxadda lagu rido looma keenin in kastooy tahay shaqooyinka wanaagsan inoo qabta ay ka mid tahay waxaa nagu soo hadhay weeye muqdhada xataa ma diidanin intaasaad ka haysaanba ha laysku tufo ha laysku akhriyo intii dayribi iyo macshulfarag iyo saacatulkhabar iyo awfaq alhazaali iyo misan lburuj lala kala bixi lahaa laftirkiisa lasku tufo waa khayr laakiin tafid bas hawshu ma aha waa maxay waa dastuur talinaya wey innaga soo mar habeen dhawe riyaadka wاlqur'aanu xujatun laka aw calayk kitaabka qur-aanka hadduu ku dacweeyena wax kuu badbaadi ma jiro hadduu kuu dacwoodana wax kaa hallaabaya ma jiro waa shayga keliya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimid ee kalaamkiisia ee inan dhex yaalla wey ee adduunka inoo jooga qoys inaga nasiib badan oo xaggana inaga ayaan daran mayna arag waxay dhaheen soomaali tuke il uu caana ku arkuu leeyahay ayaanu ku dhamma ma laha dhiil meel dhigo xirsi nabaadi lagu qaam arkaya qaaqaaquu soo duuli intuu dhulka istaago cabbi mahaaye dhiilkiibu qarkaga istaagahaya maxaa dhic markaa caanihii waa daadiyeyba marka maxay dhaheen soomaali tuke iluu caana ku arkuu leeyahay ayaanu ku dhamma ma laha marka wixiinu tukaad u egtihiin waxaase ka baqa xataa tukuhu inu idinka fiicnaado ilaahuna astu wlayka xaakamtu fakfir lii allow ii dembi dhaaf maa qadamtu waxaan hormarshay ahartu waxaan dib mariyay dunuubiya macaasi ah nabigu ilahay baa u dhaafay adaal raba inaad ka ku dayata wa asartu wixii aan qarsadoon hoos u sameeyey waa calantu wixii aan muujiye bannaanka aan keenay anta ilaahi ay macbuudi allahaan caabudaad tahay laa ilaaha ilaa ant ay laa macbuuda ilaa ant xaq alla lagu caabudo adiga kaaga ma jiro sidaasuu nabigu isu dhiibayaa oo tawxiidkaasuu qirahayaa intaasaa lagaa rabaa inaad qowl iyo qaalaba u fuliso xadaثna cmr الناaqد وبن نmayr وبن أبي cmر الcadني qالوا xadثna سفyان بن عuyaynةa xا وxadثna محamed بن rاaفiع qال xadثna cabدالرزاق أخبرna بن jurayج cabdالmلك كilaahuma waa ibnu jurayج بن cuyayne hadda سفyان بن jurayج عن سulayمان بن أبي مسلم الأحول عن طاس بن kaysان اليماني عن بن cabاasi عن النبي صلى اه عليه وسلم idan xadiikii buu rabaa inuu soo gaa ama xadiiث بن jurayجin xadيث بن jurayج عن الأحول faاtafaqa lafdu weerihiisu waxay waafaqeen maca xadiii maalikin xadiikii maalig eed soo marteen xadiikii hore hadda u dheeraa weeye maalik can abi zubayr can taas bni kaysa bni cabaas ducadii hadda dheer akhriin u jeedaa lam yakhtalifaa ibnu jurayj iyo maalig iskumaysan khilaafin ilaa fii xarfayn laba lafdi oo yarar mooyeen labadii lafdi maxay yihiin qaala bnu jurayjin fii xadiiihi wuxuu yidhi asagu makaana qayaam wuxuu yidhi qayimu الsamaawaati wاlard anta qayimu الsamaawaati wاlard iyo qayaamu الsamaawaati wاlard wa qaala ibnu jarir wuxuu yidhi wamaa asrartu maalig muxuu soo yidhi wa asrartu maa keliyuu ku daray wey wa ama xadiiث ibnu cuyaynata asagu fa fiihi bacdu ziyaada xadiidkii maalig waxbuu la dheeryahay wayukhaalifu maalikan maaligna wuu khilaafay wabna jurayjin fii axrufin ay fii alfaad alfaadma isku khilaafeen macnihii waa iskaga mid buu imaamku leehay وxadثna شhيب بن فروخ الxabطي xadثna مهدي بن maymuن الأsدي xadثna عمrان بن مسلم القصير عن qays بن سعد عن طاوuس عن بن cabاس عن النبي صلى اه عليه وسلم bd xadيث buu noo tabiyey wlفظ عمrان عمrان baa soo korayso عمrان القصير wlفظ عمrان qariib waa u dhow yahay min alfaadihi min alfaadi maliki وسفyا بن juraj wey lafdiga عمrان القصير wuxuu u dhow yahay alfaadi malik iyo lafdigii sufyaan bnu cuyayna iyo lafdigii ibnu jurayj wlafdu ay lafdu cimraan alqasiir qariibun wuxuu u dhow yahay min alfaadihim alfaadi maalikin wabnu jurayjin wabnu cuyayna xadaana maxamed muana wamaxamed bn xaatim wacabd bnu xumayd abu macan alraqaashiyu qaaluu jamaacadaas xadaana cumar ibnu yunis alyaami xadaana cikrm bn camaar alcijli xadaana yaxya bnu kaiir albasri xadaanii abu sn cbdiraxmaan bn cawf الzuhri qaal sa'altu caaishaan weydi uma lmumina ahayd sanadkan xoogo waxaa ku jira dacfi baa ku jira laakiin waa min baab الshawaahid cinda muslim wbiاtaali waa min baab alintiqaan min xadiiثi ضaciif ninka daciifka xadiidkiisa intiqaal lagu sameeyo oo la wariyo xadiidka la xifdiyey ee ninka daciifka u xifdiy waa ariiqaة muslim xaggey kas imanaysaa wadaadkii ikrimna cammaara waa nin iqoo jabal xaafida ilaa anna xadiiahu can yaxmilu kaiira طaa'i fiihi nadar rag waxaa jira iqaada ilaa annahum ducafaau fii bacdi shuyuukh daawin xusayn baa ka mida zayd bn xubaab baa ka mida jamaaca min aiqaada alkibaar baa jira oo haddii culummada qaarkood wax ka warinaya la yidhaahdo macmar baa ka mid ood soo marteen daciifun fii qataadata walacmash aad soo marteen marka cir bn camaar alciddi waa nin iqa ila ana xadiiahu can yaxma kaiira طaa'i fiihi dacfun muslim hawsha waa og yahay asagaaba sheega kutubtiisa ku sheega muxuu sidan u yeelay laakiin waa intiqaa qad yasduqu lkaduub ma maqasheen ninka daciifka ah waxaa jira axaadiiu xifdiyo la og yahay bilmuraajacati lilusuul lagu og yahay saasuu u soo saaray walidaalika tirmidi fii jaamici waa xoojiyey xadiidka wakadalika ixtaja bihi ibnu khusayma fii saxiixi min hada ariiq nafsihi axmed baa layidhi istankarahu axmed istinkaarkiisu wuxuu ku dhisan yahay tafarud bixikmati cammaar can yaxya ibn abkaiir aaa'i sa'altu caaisha umulminin aan weydiiyey muxuu weydiiyey biayi shayin kaana nabiyullah muxuu nabiga ilaahay yaftatixu ku fufrin jiray salaatahu salaadiisa idaa qaama min alleyl habeenka hadduu tooso nabigu markuu salaatooyinka u tooso muxuu ku furfuran jiray hooye qaalad hooyadan waxay tidhi kaana idaa qaama min alleyli habeenka hadduu tuusan nabigu wuxuu ah salaatahu salaaddiisuu ku furban jira ducadan allahuma rabba jibraa'iila wa miikaa'ila wa israafiil allaha rabbigii jibriilow jibriilda waa malaa'igta ninkii u sarreeyey wa miikaa'iila malagii miikaa'iila asaguna roobka iyo hawlahaas iyo raxmadda wa israafiil buunka iyo hawlahaas malagga u xilsaaraa waa saraakiishii malaa'igta ayb haddiiba markuu malaa'igtii wixii u waaweynaa uu rabbi u yahay alle maxaad moodaa inta kale iskaba daaweyn allahuma raba jibraa'iila wa mikaa'iila wa israafiila faaطira asamaawaati wاlard cirya dhul allah unkadayow ee unkayow allah unkayow caalima alhayb washahaad waxaa jooga iyo waxa maqan allah ka warqabo alghayb waa maa haaba can اlandaar wain kaana mawjuudan ashahaadana waa shayga isha lagu haye indhaha iyo dheg iyo maqalba la taaban karo wey caalima alghaybi waxa maqan allaha ogow iyo washaada shayga joogaba anta taxkumu bayna cibaadika addoommada alla adaa kala xukma rabbiyow maxaad ku kala xukumaysaa fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay isku maandhaafeen allow adaa ku kala saara ama adduunka lagu kala saari ama aakharay ku kala baxayaan haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faاladiina kafaruu quطicat lahum ثiyaaba min naar fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi الsaciir haddii ilaah uu addoommaada allah kala saara aad tahay ihdinii alla igu hanuuni limakhtulifa fiihi min alxaqi biidnika wixii xaqe laysku khilaafay midka shayga laisku khilaafay xaqa allow itus weeye oo allow xiji ihdinii limakhtulifa fiihi wixii laysku maandhaafay oo min alxaqi shayga xaqa allow igu aadi oo igu beeg weeye biidnika ay biqudratika wa mashiiatik innaka tahdi man tashaau ilaa siraatin mustaqiim axadkaa doonto waddo toosan badallo ku hanuunisaa wallahu yadcuu ilaa daari اsalaam wayahdi man yashaa wey ilaahay wa tacaala aadamahii unkoo dhan buu wuxuu ugu ugu yeedhayaa saa darteed ba waxaa la lamana qaydin laakiin hidaayado hidaaya tawfiiqa iyadu waa la yidhi wallahu yadcuu yadcuu kula اlkhalaa'iq wey wallahu yadcu ilaa daar salaam ma lama dhigin wallahu yadcu man yashaau ilaa daar salaam ma lama dhigin khalqigoo dhan dacwatu bayaanin wa irshaad ilaahay waa u camimay laakiin wayahdi man yashaau hidaaya tawfiiqin ilaa siraat mustaqiim idan inaka tahdi man tashaa huna marka waxay noqonaysaa hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam ama hidaayada caamka hidaayatu bayaan wa irshaad ahayd dadko dhan bay u taallaa waa la camimaa marka xadiikani intaasunbuu qabaa haddaad maqasho wadaad wax ka sheegaya tafaradu cikrimatun camaara an can yaxya bay ku haystaan muslim wuxuu u keenay horta waa min baabi fadaa'il xadiidku ducafaduna fadaa'il camaalkii ducooyinka way qabtaan wabittaali wax nakaare iyo wax ku jiro camalo hadda xadiisu axkaamna ma aha wadaadkana markaad la dibagala xadiidka inuu waafaqay leanno rag badanoo ka qaatay oo asaga ka wariya cikrimaa oo ilaa saddex iyo afarba gaadha inay saddex imaam filaya saddexdooduba way isku waafaqeen fi riwaayati canhu lafdigaasayna ku keeneen inuu sheikhu marka ardaddii hal qaab wax ugu wariyo waa amaariya daliilku tusaaya inuu xifsan yahay xadiidka hadduu laakiin uu suhbin wadaadkana qaab ugu dhiibayaa xiraguna qaab kale ugu dhiibayaa aw jaamicana qaab kale ugu dhiibayaa inuu isku lugu duwdo xadiidkuna uu baabu ducaa yahay alfaadina uu sida ku keenay baa kutusaysa inuu xifdiyey marka dariiqadaasu ku socdaa walidaalika wuu xujaystay ibnu khusaym wuxuu yidhi intuu sanadkan bihada sanad ku wariyay buu yidhi wa hada daliil ruux walba inuu u baahan yahay hidaayada rabbiga iyo tawfiiqda fi lmasaa'il wa masaalik الniزaaci wاlkhilaaf haddii nebi maxamedba uu baryahayo masaa'ilka laisku khilaafay ilahay inuu khayrka iyo hanuunka ku aadiyo ilahay uu weydiisanayo innagu maxayna moodaa buuri runtii baabka miyaan gaari karaa وxadثna waa iska ducooyin aan dareeriyo وxadثna محamed بن abi bkr المqdmi xadثna يuسف almajisuun yub baa ladhada amajisuun ninka cad ayaa majisuunka la qab xadaanii abi abi waa yacquub ibn abi salamata alqurash taymi can cabdiraxmaan alacraj cabdiraman hurmus can cubaydilah bn abi raafic mawla rasul sal slm can cali bn abi alibin radi allahu tacala canhu can rasul sal slm anahu kaana ida qaama ila اsalaa rasuulka ilahi wuxuu markuu salaadda u istaago qaala ka yidhaahda wajahtu waxaan jeediye wejhi qalbigay i niyadayda liladii fatara asamaawaati wاlard wejiga hadda waxa weeye laba weji baynu leenahay weji baatinoo halkan laabta iyo niyada ah iyo midkan muuqaalka ah ee wejiga caadiga ah wejigaadan daahirka ah iyo wuxuu aadaa oo qaabilaa qalbigaadu meeshuu aado qalbigaa weji ayaa laga maamulaa qasadkaada iyo foolkaada iyo wejigaada waxaad siisaa iyo indhahaada qalbigaadu meeshuu la jiro wajahtu wajhiya waa afratu qasdii lilaahi rabi اlcaalamiin wey ujeeddo iyo qasad iyo niyadaydii allan aadiyey wejiguna markaa waa raacaya lanna wejigu waa tabac qalbiga iyo niyadu raacaya wajahtu wajhiya liladii alla xaggiisaan u sii jeediyey fatara asamaawaati waalardi cirya dhul amuuray xaala kowni aanahay xaniifan mid ka leexanaya shirkiga xumaha xaqa iyo wma ana min almushrikiin kuwa alla u shirya kama tirsanay buu nabigu ku ducaysan jiray ina salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga nusuku cibaada dhan baa layska yidhaahdaa laakiin maadaama salaadda cibaada gooni loo sheegay nusukuna waa gowraca iyo qurbaanka alla loogu dhowaado wa maxyaaya noolashayda xayaatii wa mamaatii geeridayda lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaa inaan ducada ku ducaysano fi salawaati اlhams oon sunnooyinka ku ducaysano ducaulistiftaax bay inoo waa taqaanaane hadhowna aad tidhaahdo nolosheeda qaybo ka mid ah waxaa maamulaya dastuurka baarlamaanka antum aclu biumuuri dunyaakum hawsha wadaadkii reer muqdisho aad ka dhaqaaqdo waxaan loo baahnay xaggana waxaad leedahay inna salaatii wa nusuki wa maxyaay ay xayaatii oo dhan daar iyo dabo wamamaatii geeridayda lilaahi rabb اlcaalamiin allah iskale asagaa maamulaya kitaabkiisu ku maamuli amarkiisa kownigu ku maamulaya ka sharcigu ku maamulaya laa shariika lahu axad la wadaaga ilaahay salaadayda gowracayga noolashayda geridayda ma jiro intaas haddii adhowna aggaad u dhaqaaqaysaa waxaad la soo shirtegaysaa kitaabku waa munazal dastuurkuna waa muqadas idaasoo munaafiq ma warkan markaad sheegaysa maxaa tahay munaafiq maxaad tidhi laa shariika lah noloshaydoo dhan iyo geeridayda iyo salaadayda iyo wax walba ilaahay lalama wadaago hadhow waxaad tidhi hawsha waxaa ka talinaya baarlamaanka ka talin beenaala munaafiqa markaad noqonaysa halis halis hawshaa la iska wbidalika sidaa inaan dhahoon ku dhaqma umurtu la ifare waana min almuslimiin intaa la u hogaansatay baana ka tirsanay allahuma anta almelik allow adaa boqora laa ilaaha ilaa anta alla xaq lagu caabudo oon adigaa ka ahayna ma jiro anta rabbii boqorkaygii baa tahay waana cabduka addoonkaadii baan aniguna ah dalamtu nafsi naftaydii baan dulmiy on ku xadgudbay ila ninkii dembi gala asagaa isdulmiyay ila waxba yeeli maysid wactaraftu bidembi dembigaygana waa qirsanahay oo ma dafrsani fir lii unuubi jamiica ilaahw dunuubto dhanba ii dhaaf inahu laa yakfir unuuba ilaa ant dunuubta ma dhaafo allaaan adiga ka ahayn nebi maxamed ma dhaafo awliye ma dhaafto alla keligii baa dhaafa wahdinii alla igu hanuuni liaxsan اlakhlaaq dhaqanka u wanaagsan alla igu hanuuni dhaqamadu waa kala wanaagsan yihiin dabiicadu kala wanaagsan tahay laa yahdii ma hanuuniyo liaxsani ay ilaa axsaniha dhaqanka kiisa wanaagsan kuma hanuuniyo ummadda ilaa anta adiga mooye dhaan wanaagsan ilahay inuu ka sii wax walba ilahay weydiiso fi tirmidi waxaynu soo marro war addoommow ilaahay wax walba weydiista haddaad doontaan ilaahay milixda aad ku darsanaysaan koronkorta weydiista yeelanka kabta kaago ay rabbi weydiiso ilahay sooqani maaha adaa alla u baahan wax walba rabbi weydiiso su-aasha ku badi ilahay waad ka helaysaay wasrif cannii laakaa u sharig yeeli wasrif cannii allow iga leexi sayi'aha sayi alakhlaaq ahlaaqda xunxun iyo dhaqanka xun allow iga leexi laa yasrifu canii sayi'aha dhaqankiisa xun igama leexin karo ilaa anta adiga mooye abayka allow ku ajiibay wadaaduna dhihi wa sacdayka liibaantaadee sacdayka meel sacaada iyagu ka keenayaan laakiin sawaabku waa meel musaacada labaana min atalbiya ma ahee waa min alaba aw laba idaa aqaama bilmakaan labayka nagaadi aan ku nagaanay xaqda rabbi way ogtahay wey wa sacdayka taageerada aan taageeraya xaqaad rabbi ugu ogtahay wey min almusaacada inta haddaad rabbi u yeesho oon addoonnimada aan ogahay aan sheeganaya aad iga aqbasho waxaad u ogtaad leedahay inaan xaqana ku sugnaado xaggan aan taageeroon garab taagnaado labayka wa sacdayka waa sidaa anagu laakiin wadaaddi labayka ku ajiibay wa sacdayka liibaantaada inay dhihi jireen min almusaacada miyamise waa min asacaada ma min atalbiya mise waa min labba min min laba mi amse waa min alaba ida aqaama walabua fi makaan macnahaan idiin sheegay baana saxa hataa nawowi sharxaya waad ka fiirin kartaan wاlkhayru kulluhu wanaag dhammaantii allow fii yadayka ada gacmada ku jira washaru xumana laysa ilayka laguma tiriyo aduuba kaama yimaado xumaha innagaa la nimaadna ilahay shuqul kuma laha awood iyo caqli buu ilaahay ku siinayaa dawaaciya sawaarif baa rabbi xumahana waa kaa sarfinaya wanaaggana waa kugu toosanaya laakiin falkadaa la imanaya markaad ula timaadona xumaan kugu noqonaya zinada iyo xaqdarada iyo dilka iyo dhibka iyo khiyaanada adaa samaynaya ilah uma tirin kartid ilah waxaad ugu tirinaysaa inuu ku abuuray awooddana ku geliyey iraadada iyo dawaacida aad shayga ku doonaysan oo kuu fasaxay miyaad ku haysataa abadan falka adaa sameeyey yadaaka awkataa wafuka nafakha washaru laysa ilayka shar allow adi laguguma dhowaado oo addoonku hadduu shar la yimaado ilahay uguma dhawaan karo agtadanaa shar lagama aqbalayo aduguna sharka ma samaysid wy waxaan khayran ma sameeyo aduu sharku kuu yahay shar binisbati ilayka ana anugu bika adugu biqudratigaan ku taaganahay wa ilayka ilaa nicmatika wa fadlikaana u dhimanayaa wy ana bika wa ilayk ilaah haddaan wax samaynaya biqudratika wasticaanataan ku taaganahay wa ilayka altajiu haddaan maciin iyo bidaiyo isticaadadana adaan kuu soo noqonayaa wey yaa man aluudu bihi fima uamiluhu waman acuudu bihi mima uxaadiruhu laa yajburu الnaasu cadman anta kaasiruhu walaa yahiduuna cadman anta jaabiruhu abutayr mutanabi yaa buqru ammaanahaya buu ku ammaanaya beydkaas sheekhulislaam ibnu taymiyana salaatuliilku ilahay ku baryi jiray ibnu qayim ka sheekeeyey xaarishekh waa sidee gabaygan ninkan shaacirka u tiriye boqor ku ammaanahayo adugu ilahay baad ku baryaysa wuxuu idhi abyaadan iyo ilaahay keligii baa yaa mutabo khushuucda iyo khuduucda iyo tawaaduca iyo tadallulka ku jira labadan bayd yaan aad ugu bogay buui ilaah baana muta in lagu baryo boqor buu rabaa inuu shilma kaga daadsado muxuu yidhi yaa man aluudu bihi fii ma wman acuudu bihi fiima uxaadiruhu laa yajburu الnaasu cadman anta kaasiruhu walaa yahiiduuna cadman anta jaabiruhu wuxuu idhi allah aan boqorka aan cuskado wixii aan raje ka qaboo dhan wix aan rajaynayo ama aanan ididiilinhayo dhan axadkan u cuskado axadkan magan gala buu wixi aan ka baqahayo wuxuu idhi laf adigu aad mid aad kabtayna adaama jebin karaan axadka waa kuma allah rab اlcaalamiin boqor buu ku ammaanayaa shekh islam imti intuu qaatay labada bayd uu ilahay jiray fi اsujuud wuxuu labadan bayd waxay dhibcayaan buu hi addoonnimo addoonnimay dhibcahayaan iyo boqornimo idan waa hawshu ana bika wa ilayk tabaaragta allow sarraysay tabaaragta allow khayr badnaatay wa tacaalayta sarraysay astakhfiruka wa atuubu ilayk wa idaa rakaca qaal u fiirsa nabigu wuxuu dhigaya meeshaan suu nabigu u ducaysanayo ducada intii la xifdiyo si waxaan loogu ducaysto wa idaa rakaca markuu nabigu rukucaya qaal wuxuu odhan jiray allahuma laka rakactu allow adaan kuu rukuucay ha lagu arko ha lagaa sheego ha lagu fiiriya ma ah adiga un baan kuu rukuucaya wbika aamantu adaan ku rumaysanahay walaka aslamtu adun baan ku hogaansamaya khashaca laka samci maqalkayga allow kuu duloobay wa basari araggayga wa mukhii dhuuxayga wa cadmi lafayga wa casabi boqonkayga i seedahayga waidaa rafca qaal markuu soo ictidaalna wuxuu odhan jiray allahuma rabbana laka alxamd mila asamaawaati wamila alard wamila maa baynahuma ducada ayadu waa taqaanaan allahuma rabbana laka alxamd allow rabbigan aday maad ku ahaatay mila asamaawaat cirarka muggoodu mahad ah wamil alardi dhulka muggi oo mahada wamila maa baynahuma cerya dhul inta ka dhaxayso mahadoo buuxa wamila maa shita min shayin bacdu bacda asamaawaati walard wamaa baynahuma inta ka dambayso muggood oo mahada alladaa iska leh waida sajada qaal nabigu markuu sujuuda wuxuu odhan jiray allahuma laka sajadtu alla adaan kuu sujuudan wejiga dhulku kuu dhigay wabika aamantu adaan ku rumaysnahay walaka aslamtu laa ilaa hayrik adoun baan kuu hogaansamahay sajada wajhi wejigii sharafta badnaabaa kuu sujuuda liladii buu u sujuuda khalaqahu abuuray wa sawarahu qaabeeyey wa shaqa dilaacshay samcu maqalkiisa wa basarahu araggiisa tabaaraka allaahu allah khayr badnaaday axsanu lkhaaliqiin inta wax sawirta ama abuurta alle u khayr badna u wanaagsanaa uma yakuunu waxaa ahaan jiray min aakhiri maa yaquul bayna tashud watasliim uma yakuunu waxaa ahaan jiray min aakhiri maa yaquul wax u dambayso u dhan nabigu waxa ka mid noqon jiray bayna tashadu adixiyaadka inta ka dhaxaysa iyo wa tasliimi salaamo naqsiga allahuma kfir lii allaw ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarshay wamaa akhartu waxaan dibdhigo xumaana xumaba nabigu ma lahayn adaad raba inaad ku dayato wamaa asartu wix aan siraystay oonan wanaagsanayn wamaa aclantu wixii aan daahirsadoo muujisto oon wanaagsanayn wamaa asartu wix aan ku xadgudbayn wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad iga ogaal badan tahayba waxyaaba badanoo waxaa jira adu aad moodo od wax yaroon faraha kala laabi ilaah waa dhowdkii aan sii dhaaf kuwa ka horreeye jira kuwa warba uma haysin maxaa lagaa rabaa wamaa anta aclamu bihi minii waxaad igu ogaad baantoo dunuuboo dhan allaw ii dhaaf anta almuqadimu allaw adaa hormaya axad kaa doonto khayrka ku hormariya wa anta almu'ahiru kaa doonto haddaad dibdhigo khayrka ka dibdhiga laa ilaaha ila ant waxadaanaahu zay bn xarbin xadaana cbdiraman bn hadiy xaa waxadaana isca bn ibrahim ahbarna abunahr wasmuhu haashim اlqaasim البغدادي وشيخ أحمد xadثna عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي عن أمه الماجشون يعقوب يعقوب يعقوب بن ماجشون هذا نسمى ابن أبي سلمة التيمي عن الأعرى عبد الرحمن ذا الإسناد بكوري وقال عبد العزيز وكان مسلم مدان inuu inoo sheego mutaabaca cabdالعaزيز بن عبد الله uu mutaabacaynayo wadaadka horena soo maray kilaahumaa can yacquub ibn abi salma وقال cبدالعزيز cبdالله بن أبي سلمة wuxuu yidhi kaana rasul ا صل sم rsulka ida اstaftaxa الsalaaةa salaada markuu furfuranayo kabara allah akbar buu odhan jiray uma qaala wuxuu odhan jiray bacda الtakbiir ducaa اlistiftaax buu gelinayaa de wajahtu wajiya ducada dheereer inuu soo maray wa qaala wuxuuna yidhi markuu sheegayay wa ana أwl الmuslimiin riwaayada hor waxay wa ana min اlmuslimiin huna أwl الmuslimiin kuwa u horeeya hoggaansamaan ayaa loo jeeda ma aha anaa muslimiin ugu horeeye waxaa weeye lamber kow hawsha haddii laga hadlo kow istaaga baan kow baan wey kow baan ahay ma inaad dad ka horraysa dad ka hor lakin adii lafaadaad ka warramaysa inaad soo boodayso وقال cبدالعزيز بن mrkuu wrinaya وإdا رفca رأسه miن الركوuع قال سبحu o jee سمع الله لمن xamده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ti hore maxay ahayd اللهma ربنا لك الحمد ba اللهma ربنا لك الحمد rوايad hore soo wowga anbuu kala duwahaya wa qaala wuxuu kaloo yidhi wasawarahu faaxsana suwarah meeshu hore maxay ahayd liladii khalaqahu wasawarahu washaqa bay ahayd intaasay ahayd tana waa maxay wasawarahu qaabeeyey faaxsana suwarahu qaabkiisa suuradiisana wanaajiyey wa qaala ida sallama wa qaala cabdilcaziz fii riwaayatihi waida sallama qaala nabigu wuxuu odhan jiray allahuma اkfir lii ma qadamtu إlى آkhir الxadiiثi وlam yaqul muusa sheegin cabdالcaزiiz bn cabdالlahi bn abi slm almajishuun bayna التashahud والtasliim intaa muusan ku darin riwaayada kale ku darta wallah subxanaه و tacala aclam